بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطر رحمه الله تعالى القسامة هذه تني أحكام القسامة ودارتي أحكام تيديو هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها لي qasaamada iyo axkaamta ay iska leedahay qasaamadan dhaartani dhaartii aannu soo mari jirnay waxyaalo fara badan ayay uga duwan tahay oo qasaamadan ulajeeddada laga leeyahay waxa weeye waa ruux qatiil ah oo la dilay maca daalika caddayn xooglana aan loo haynin caddayn xoog leeye markhaatina aan loo haynin ruuxii muddacigaana uu ku sheeganayo qof inuu ka dilay uusan u haysan caddayn iyo markhaati uusan u haysanin tusaale ahaan ruux ayaa waxaa laga helay qaryo cadowgiisu ay deggan yihiin ama xaafad dad cadowgiisa ah ay deggan yihiin ayaa meydkiisii laga helay wax caddaynana lama hayo cid dishay iyo cid qofkan gacan u geysatay caddayn lama hayo laakiin waa tuhmaa la haya waxaa tuhmo laga hayaa dadkani xaafaddan dad cadowgiisa mooye dad kale ma aysan degganayn mudacigii marka sharcigu wuxuu xaq u siiyey qofkan mudaciga ahee sheeganaya in laga dilay dadkii uu ku tuhmay inuu dhaarto inay dadkan ay ka dileen dhaartaasi marka waa ilaa konton dhaarood dhaaryaalka waxyaalaha ay ka dugan tahay qasaamada waxaa weeye waa khamsuuna yamiina konton dhaar ayuu ku dhaaray leannahu maadaama waxaani caddayn aan loo hayn waxaa la badiyey oo la xoojiyey dhinacii dhaarta maadaama qofkan uusan caddayn haysan waxaa ka mid ah oo calaamooyinka ama keeni kara tuhmada ka mid ah qofkii waxaa sheegay caruur aan qaangaar ahayn caruur aan qaangaar ahayna u yimid markaasu wuxuu leeyahay war walaalka ama aabbaha ninkana kaa dil ilmo yaroo dhallaanaa dhahay dee shahaado ma galo markhaatina ma galo laakiin arrinkani wuxuu keeni karaa tuhmuu keeni karaa iyo shaki maadaama tuhmaya shaki uu keeni karo markhaati dhammaystiranna uusan ahayn qofkii wuxuu ku kabi karaa oo ku dhaaran karaa ilaa konton dhaar in qofkani uu qariibkiisii uu ka dili waxaa kaloo calaamaadkai tuhmada yacni keeni karta oo qofkani uu ku xoogsanayo ka mid a wuxuu arkay qof walaalkii ama qariibkiisa oo meyda qofna uu ag fadhiyo tooray haysta tooraydiina ay dhiig leeda calaamad lama hayo laakiin shaki weyn weeye iyaduna qofkii meydkaa ah meeshan galgalanayo geeriyooday oo dhiiggiisii uu daatay iyo qof agtiisa fadhiya oo tawaray dhiig la haysta caddayntaasi ma noqon karto xujo weyn ma ahan laakiin waxay keeni kartaa tuhmo xoog leh qofkaasi marka muxuu samaynaa konton dhaaran us dhaaran qofkan aad ku sheeganayso inuu qariibkaagii kaa dilay ilaa konton dhaarood u dhaaro inuu kaa dilo fayastaxiqu addiya markaasuu wuxuu xaq u yeelan ama uu mutaysanaa diyo qasaamada marka taasaa loola jeeda waxay kale dhaarta uga duwan tahay dhaarta sharciyan qawaacidka sharciga waxaa lagu ogaa waxa dhaaranaya muddacu calayhi qofka muddacu calayhigaa dhaaran jira nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi albayinatu calى اlmuddaci walyamiinu calىa man ankar bayinada waxaa laga rabaa markhaatiga qofka wax sheeganaya walyamiinu calىa man ankar dhaartana waxaa laga doonaya qofkii wax inkiray marka kasaamadu waxay uga duwan tahay dhaariyaalkii kale waxa dhaaranaya muddacigii ee muddaa calayhigu dhaaran maayo kii wax sheeganayay oo dhahaya waxbaa laiga dilay kaasaa maanta dhaaranaya marka taasina waxay ku yacni kaga duwan tahay dhaariyaalkii kale xugum ahaan way uga duwan tahay waxay uga duwan tahay dhinaca muddacigu inuu dhaaranayo iyo cadadka la dhaaranayo inuu yahay konton konton goor inuu dhaaranayo qofku alqasaamatu qasaamadu xalifu lmuddaci qofkii mudaciga ahee sheeganayay bilqatli dilka sheeganaya dhaarashadiisiiu calaa mucayanin shaksi mucayanee la gaar yeelay inuu ku dhaarto inuu qariibkiisii ka dilay calaa mucayanin markuu sheekhu ku leeyahay waxaa meesha ku baxay calaa majhuul qasaamadu kuma ansaxayso wax majhuula oon la garanayn maalan hadduu yidhaaho magaaladan uun qof ka mid a ah inuu qariibkayga iga dilay ayaan konton dhaarood u dhaaray magaaladan qof ka mid a ah. ma ansaxayso qasaamadaas dacwadeedana la dhegaysan maayo waxaa shardiga mucayan inuu ku sheeganayo walow kaana almucayanu qofka mucayanka mucayanka la sheegayo haba noqdo cadadan kaiira mucayanku dad fara badan wuu noqon kara maalan tusaale ahaan toban qofoo uu ku tuhmayo qofkan qariibkiisa ah inay ka dileen calaamaad iyo malo iyo uu u hayo ayuu wuxuu leeyahay tobankan aan ku sheegan anig dilkii marka mucayanku shardi ma aha inuu hal qof noqdo laakiin waxa la diidayo waa majhuul wax laga jaahil yahay qasaamadu kuma ansaxayso xukmulqasaamati haadaa midkani xukmulqasaamati waa dhaartii xukunkeedii qasaamadan haddaanu ka hadlaynay xukunka sharcigu uu ka qabo ayuu sheekhu inoo sheegay xukmulqasaamati dhaartan xukunkeedu aljawaasu bannaani weeye bikhamsati shuruudin shan shardi ay ku bannaan tahay qasaamadani way bannaan tahay haddii la helo shuruuddan shanta ah kownulmuddaca shayga la sheeganayo ahaanshadiisa way qatlan dil waa inuu noqdo horta waxa qofkani uu sheeganayo ku dacwoonayo waa inay noqdaan dil dil la yidhi maxaa baxay gacangooyo iyo iluu maaragtaahay ka riday iyo gacanu iyo lugu ka jaray iyo qasaamadu ma gasho wixii adraaf qofka hadduu sheeganayo iyo xibno laga gooyey qasaamadu ma gasho qasaamadu waxay gashaa ishaaqu ruux ruux la gooyey bis ruux la gooyey bisay geli wa kownuhu kownulqatli dilka ahaanshadiisii wey mufasalan mid la kala saaray waa inuu noqdo oo min camdin kas ah ow shibhi shibhilcamdi ama kaska midkii shabahayay ah ow khadaa'in ama gefkii ah waxaa kaloo shardiya dilka uu sheeganayo inuu caddeeyo qofkan aada dilka ku sheeganaysood leedahay qariibkaygiiya iga dilay ma kasuu kaaga dilay ma khada uu kaaga dilay mashibhulcamdi uu kaaga dilay see kaaga dilay waa inuu dacwada ku caddeeyo laakiin ma ansaxayo qasaamadu kuma ansaxayso hadduu yidhaaho qariibkayguu iga dilay saasaan u dhaaray war dilka sheeg hadduusan dilka caddaynaynin qasaamadii ma ansaxayso wa tacyiinu lmuddacaa calayhi muddacaa calayhiga shaksiga wax lagu sheeganayo cayinidiisa iyo magacaabidiisana waa shardi sida hore baan u soo qaadanay waxaa shardii mudda calayhigu inuu mucayan yahay dad la garanayo waa inuu dacweeyo uu yidhaha hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ayaan ku sheegan inay qariibkayga iga dileen wawujuudu wujuudu lowthin calaamo helitaankeedina waa shardi ay qariinatin calaamo helitaankeedina waa shardi calaamadaasoo lisidqilmuddaci qofka wax sheeganaya runtiisa u sugnaatay waxaa kaloo shardiga ah, calaamo inuu haysto calaamadaasoo tusinaysa inuu run sheegayo waxaa ka mid a ah calaamooyinkii hadda aanu sheegaynay oo wuxuu arkay meydkan qariibkiisii oo qof toorrey uu laag fadhiyo dhiig leh waa calaamadu ama caruur sakiiraa ah ka hor yimid oo ordaya oo dhahaya waalidkaagii ama qariibkaagii ninkanaad dilay ninkan sii socda ayaa waalidkaagii qariibkaagii dilay waa saqiir markhaati ma galo laakiin waa lowth lowthuu galaa calaamuu galaa sakiirku calaamo yani la ictimaadi karo oo laga amba qaadi karo low ay qariinatin calaamo helitaankeediina waa shardi calaamadaasoo lisidqilmuddaci qofka muddacigaahee wax sheeganayo runtiisa u sugnaatay calaamo inuu haystana waa shardi calaamo la-aan dacwada laga dhegaysan maayo haddii la yidhah war maxaad wax calaamo ma haysaa wax calaamahaya astaan ma haysaa oo tusinaya inaad run sheegayso oo dadkani ay kaa dileen qariibkaagii ma hayo laakiin waa iska dhaaran ma laga yeelay calaamo ma hayo laakiin waa iska dhaaran ma laga yeelay wa an yaxlifa almuddaci kan muddacigaahee wax sheeganaya waa inuu dhaarto khamsiina konton oo yemiinan min yemiinin dhaar ah konton dhaar inuu dhaartana waa shardi hadduu keligii yahay oo waaridka meydkan waxa dhexlaya keligii hadduu ahaa kontonkaba asagaa dhaaranay haddii laba qof ay yihiinna ama saddex ama afar ay yihiinna waxay u kala qaybsanayaan bixasabi almiraath hadba siday dhaxalka u qaybsan jireen ayay dhaarta u qaybsanayaan tusaale ahaan odagii aabbihiisaa laga dilay laba wiil bisuu ka tegey odagii laba wiil dhaxalka maxay u qaybsan lahaayeen nis iyo nis labadooda keligood hadday yihiin dhaartiina nis iyo nis kana شhan iyo labaatan dhaaraa laleeyahay kana شhan iyo labaatan dhaaraa laleeyahay wahaakada mar walbaba sida yani dhaxalku ahaan jiray ayaa dadka warataduna ay dhaarta u qeybsanayaan mar walbaba alwaajibu bilqasaamati haadaa midkani alwaajibu waa midkii waajibayay bilqasaamati dhaarta wixii ka waajibayey haddii kontonkii dhaarood qofkani uu dhaarto maxaa waajibaya muxuu helayaa qofkani alwaajibu midka waajibaya bilqasaamati dhaarta midka ka waajibayo addiyatu waa diyo diyadaasoo cala lmudacaa calayhi qofka mudacaa calayhigaahi wax lagu sheegtay dushiisa ahaatay fi lcamdi fii qatli lcamdi dilkii kaska ahayna ahaatay waxyaalaha qofkani hadduu qasaamadii uu sameeyo kontonkii dhaar uu dhaarto waxyaalaha ka dhalanaya ka waajibaya waxaa ka mid a in diyo laga doonayo qofkii la dacweeyey oo dilka lagu sheegtay qofkii dilka lagu sheegtay yaa diyadu ku waajibi hadduu dilku yahay qatlulcamdi kas hadduu ahaa filcamdi marka la leeyahay hore waxaan usoo qaadanay qatligu hadduu camdi yahay wuxuu keeni jiray qisaas qisaasuu keeni jiray laakiin qisaaskaas waxaa laga soo reebi baabu اlqasaama haddii la joogo alqasaamatu laa taqtadii qisaasan qasaamadu sideedaba qisaas ma keento walow kaana alqatlu camda dilku hadduu doono yacni camdiba ha noqdee leanna waxaa weeye qasaamadu waxaa weeye waa xujatun daciifa waa xujo daciifa lagu dhisayo shaki iyo calaamaad iyo lowsaa lagu dhisay wax huba lama hayo wax huban lama hayo maadaama wax xaqiiqa aan la haynin qofkii waxaan xaqiiqo ahayn qoorta loogama goyn karo oo laguma dili karo sidaas awgeed qasaamadu diyay keentaa mooye ma keenayso qatl iyo qisaas qisaas ma keento addiyatu diye ayaa ka waajibaya diyadaasoo cala lmuddaca calayhi mudaa calayhi dushiisa ahaatay fi lcamdi fii qatli اlcamdi dilkii kaska ahaa ku ahaatay wacalaa caaqilatihi caaqilati muddaa calayhi mudaa calayhi qaraabadiisii qaraabadaa dushooda ahaatay diyadu fii gayrihi hayri اlcamdi kaska gayrkiisana ku ahaatay qaraabada haddii dilku uu khada ahaa ama shibhu lcamdi ahaana de qaraabadiyaa laga rabaa sida hore baanu usoo qaadan diyadu markaa waxay ku waajibi qaraabaday ku waajibi mooyee qofkii qaatilka ahaa kuma waajibayso alxuduudu haadihi middani axkaamu lxuduudi xuduudda axkaamteediiw halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli xuduudaha sharcigu uu waajib ka dhigay xuduudaha ulajeeddada laga leeyahay waxa weeye qofkii zaaniga ahaa oo zinaystay in la xadayo la ciqaabayo waa cuquubaad cuquubaad sharcigu uu ku soo rogay qofkii jaraa'im iyo dembiyadan soo socda sameeyey maala qofki waa zaani hadduu zaani yahay zaani muxsan oo guur hore usoo maray kabacdi uu zinaysto waa rajm dhagax in nafta looga qaado hadduusan nikaax soo marinna waa mi-atu jalda boqol karbaash in lagu dhufto aلzaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda boqol karbaash wey hadduu nikaax soo marayna waa jaldi mooye waxaa lagu leeyahay rajm in dhagax nafta looga qaado lannahu shareecadu waxay xifdisay waxay iska leedahay alkuliyaat اlkhamsa shareecadu waxay iska leedahay alkuliyaat اlkhamsa kuliyaadka shanta ah oo diin kasta ee adyaanta samaawiga ka mida ah, kuliyaad shanaha jira oo lagu ilaaliyo kuliyaadkaa shantaa waxaa weeye waa xifdu diin qofka waxaa waajib ku ah diintiisa inuu ilaashado oo diintiisa uu xafido hadduu diinta qofka ilaashan waayo oo maalan diintii islaamkii uu ka baxo uu ka ridoobo waa murtad murtadna cuquubadiisu maxay noqon xadkiisu alqatlu in la dilo wey man bedela diinahu faqtuluuhu uu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam qofkii diintiisii bedela diluu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam marka xifdu nafsi kuliyaadka shanta ah oo kullu ladyaanu samaawiya lagu ilaaliyey ayaa shareecadeennana iska leeda waxaa kaloo shareecada kuliyaadka shanta ka mid a xifdu nafsi nafta bini aadamka in la xushmeeyo oo la xifdiyo haddii qofku uu qof dilo isagana xadkiisu waa alqatl kas haddii u dilo waa la dili isaga waxaa kaloo ka mid ah xifdulcaqli diintu waxyaalaha loo soo dejiyey waxaa ka mid a ah in caqliga bini aadamka la ilaaliyo oo caqliga la xafido hadduu qofku caqligii iska qaado maalan khamro iyo maandooriyo iyo waxyaalaha uu isticmaalo isaguna diintu waxay ka waajibisay cuquubo in lagu ciqaabo afartan karbaash lagu dhufto hadduu qofku khamre uu cabo axaduu iska yeelan waxaa kaloo kuliyaadka ka mida xifdu annasabi nasabka iyo abtirsiga in la ilaaliyo oo la xifdiyo waxyaalaha zinada loo xarimay waxaa ka mid a ikhtilaad ulansaab haddii qofba qofkuu soo gaaro uun iska boodayo sidii xoolihii oo kale waxaa lumaya dadka nasabkoodii qofku ma garanayo qofka awowaha u ah qofka aabbaha u ah iyo qofka habareerta u ah iyo qofka adeerka u ah qofka in adeerka ay yihiin ma garanayo xooloo kalea la noqon xoolihii oo kale ayaa la noqon walidaalika marka nasabka in la ilaaliyo waa waajib haddii marka qofku nasabka ilaalin waayuu zinaysto isaguna wuxuu leeyahay cuquubo dil gaarsiinaysa hadduu hore usoo guursaday hadduusan hore usoo guursanna oo boqol karbaasho kuliyaadka kuliyada shanaad ee shareecadu ilaalisay waxaa ka mid a xifdulmaal maalka shareecadu waa xifdisay waa ilaalisay hadduu qofku tuug uu noqdo oo xuquuqdii iyo mumtalakaadkii shacabkii iyo dadkii xoolaha uu ka xadayo xadkiisu waxaa weeye gacangooye wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaaءa bima kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizu xakiim gacmaha laga jaro qofku hadduu maalka ilaalin waayo oo anshax darada gacantiisu ay barato isagana gacantaa laga gooyo marka xuduuddaasuu sheekhu ka hadli doonaa alxaddu xadku luqatan min luqatin xagga luqada almancu diidisu xagga luqada wixii la diido ayaa la yidhaha xad wa sharcan min sharcin xagga sharcigana cuquubatun cuquubo weeye xadka cuquubadaasoo muqadaratun la qadaray oo sharcigu uu qorsheeyey waa cuquubad lagu ciqaabayo qofkii macaasida soo socota gala sharcigaana qadaray oo qorsheeyey cuquubadaasoo wajabad waajibtay hiya cuquubadu zajran liajli zajrin celin darteed u waajibtay can irtikaabi maa shay koriddiisana qofka laga celinayo shaygaasoo yuujibuhaa cuquubada waajib yeela cuquubaadkan waxaa loogu talagalay dadka in lagu canaanto oo lagu celiyo si aysan u samaynin waxyaalaha ciqaabka keena waxyaalaha ciqaabka keena si aysan u samaynin oo zinadii iyo khamrada cabitaankii iyo dilkii iyo dhiig daadintii iyo waxyaalahaasa dadka loogu talagalay radci in looga sameeyo oo looga hor joogsado dadka الزina haadihi tani axkaamu الzina tani waa zinada axkaamteedii halkan sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli zinada iyo waxyaalaha ka laasimay zinadu waa kabaa'irta dembiyada ilaahay laga galo kuwooda ugu waaweynay ka midta walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqrabu الzina inahu kaana faaxisha wa saaءa sabiila yani ilaahay wuxuu tilmaamay xataa ha isugu dhowaanin buuri xataa ha isugu dhowaanin dhowaanshaha zinada waxaa ka mid a annadaru ilى اlmuxaram haweeney ajnebi ka ah inaad fiiriso haddaad fiiriso qurbu zinaad ku dhacday zinadii aad u dhowaatay waxaa ka mid a lamsiga taabashadaa ka mid a waa zinada dhowaanshadeeda nebigu salى اllahu عalayhi wasalam zinada anwaac ayuu u qeybiyey nebigu salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi alcaynu tasni ishu waa sinaysataa wa zinaaha annadar zinadeeduna waxaa weeye haweeney ajnebi ka ah inuu qofku uu fiiriyo ama haweeneydii nin ajnebi ka ah inay fiiriso ishuu ka zinaystay walyaddu tasni gacantuna way sinaysataa huu yiri nabigu salى اllahu alيه wasalam wa zinaaha albadshu gacanta zinadeedana haweeney ajnebi ka ah ama gabadhii nin ajnebi ka ah inay jirkiisii ay taabato oo gacantuu qofkaasi ka zinaystay gacantii ayuu ka zinaystay wاlfarju yusadiqu dalik ow yukadibu farjigaa marka rumaynaya zinadii weyneed gelaya oo rumaynaya ama isagaa beeninaya marka waxaa weeye zinada anwaacdaas ay u qeybsamayo haweenka ajnebigaa la fiirinayo nafteeda waa qeyb zinada ka mid a uu nabigu ku tilmaamay salى اllahu alayh wasalam taabashada haweeney ka ajnebiga aad taabanayso waa qeyb zinada ka mid uu ku tilmaamay nabigu salى اllahu alayh wasalam tii weyneedna haddaad ku dhacdana waa kabaa'irtii ugu waaweyneed dembiyada kuwii ugu waaweynaa الzinaa zinuhu huwa zinuhu iilaaju اlmukalafi qofkii mukalafka ahay oo qaangaarka ahaa gelintiisii inuu cawradiisii cawro haweeney ajnebi ka ah inuu dhex geliyo kaasaa zina la yidhaha mukalaf maxaa loola jeedaa albaaligu alcaaqil waa qof qaangaar ah ee haddana caqli leh gelintii uu gelinayo mukalafkaasoo alwaadixi ee cad ee cad maxaa loola jeedaa yacni ninnimo ku cad ninnimada ku cadoo ninnimadiisa aysan shaki ku jirin alwaadix la yidhi maxaa baxay khunfihii kii ninna aan ku caddayn naagna aan ku caddayn haddii wixii un fartaasoo kale oo ka lulanayay oo alaabtii raggaba aan ahaynba hadduu waxgeliyo kaas waxa weeye cuquubadii zinada la marsiin maayee tacsiiruu leeyay ogaa dhowr maalmood in xabsiga lagu hayo iyo xoogaa in la karbaasho iyo waxyaalahaasuu qaaligu ku samayn laakiin axkaamtii zinada kama dhalanayso maadaama wuxuu wax ku zinaystaba aysanba ku oolin leanna waxa wey waa xubin iska zaa'idoo tabarba aan lahayn wax ku zinaysanayo marka waxaa shardiga alwaadix inuu qofku yahay mukalafkaasoo alwaadixi ee ninnimada ku caddayo oo khunfihii aan ahayn xashafatahu gudniinkiisii uu geliyey waa meesha maxalulkhitaan meesha ragga lagu laga gudo meesha hore meeshaa hore waxaa la yidhaha xashafa gudninkiisii uu geliyey xashafadaasoo alasliyata ee asal loo nisbeeyey xashafa asal loo nisbeeyey la yidhi maxaa baxay waxaa baxay xashafadii asalka ahay hadduusan geline meel buro camal ahoo dakarkii ka laalaada oo asal aan ahayn laakiin xashafadii u eg oo buro camal uu dhex geliyey kaasi axkaamtii zinada oo karbaashka iyo dhagaxa in lagu dilo kama dhalanaysee waxaa ka dhalanaya tacsiir in xoogaa dhowr maalmood xabsiga lagu hayo iyo eebdarro iyo dembiyaad gashay layraa iyo la canaanto ayaa ka imanaysa laakiin axkaamu zina kama ratibmayso kama ratib mayso axkaamu zina xashafadaasoo almutasilata ee isaga la xiriirta almutasilata isaga la xiriirta la yidhi maxaa baxay xashafadii go-need oo meel yani la gooyaba oo ninkii laga gooyo banaanka iska taala ayaa haweenaydii isgelisay zina laguma magacaabo axkaamu zinana kama dhalanayso ma la dhahayo haweenaydan inay soo guursatay dhagaxa lagu dilo xashafay isgelisay banaanka taala ama waa haweeney kayru muxsana ahoo boqol karbaasha lagu dhufto weli sooma guursane axkaamu zina kama dhalanayso laakiin maxay samaysay akhlaaq xumay samaysay iyo aadaab xumo ayay samaysay iyo dembi qaalibu wuxuu xaq u leeyahay inuu xabsiga dhigo inuu karbaasho xaq u leeyahay qaalibu laakiin kama dhalanayso axkaamu zina axkaamu zina kama dhalanayso ow amase qadrahaa qadra alxashafati ama xashafada qadar la eg waa inuu geliyo cinda faqdihaa faqdi اlxashafati xashafada weynteeda agteeda qadar xashafada la eg waa inuu geliyo ow qadraha maxaa loola jeedaa xashafadii wayba ka go ninkaan meeshii hore laga gudayey meeshii biqudrat illah way ka go antay markaas booskeedii maxaa istaagaya qadar iyada la eg intii u soo hartay intii cawradiisa iyo dakarkiisa uga soo hartay qadar xashafadii la eg hadduu geliyo yataratabu calaa daalika axkaamu zina axkaamu zina oo dhammaystirana ka dhalanay muxuu geliyey fii farjin farji cawradii haweenayda ayuu dhex geliyey haweenay cawradeedii farjigeedii ayuu dhex gelin farjigaasoo isaguna waadixin ee cad oo naagnimo ku cad farji naagnimo ku cad naagnimo ku cad layidhi maxaa baxay haweenaydan haddii ninna aysan nin qumanna ma aha haweeney qumanna ma aha meelaa uun waxbaa uun si ka ahoo yacnii alaabtii raggan meelay ku leedahay alaabtii dumarkan meelay ku leeda waxbaa meel duleesho u meeshii duleeshuu ka geliyey oo alaabtii haweenku saxanna aan ahayn axkaamu zina kama dhalanayso laakiin qofkaas wuxuu iska leeyahay xabsi iyo karbaash iyo tacsiir in lagu sameeyo lannu dembi uu sameeyey laakiin axkaamu zina ma gaarayso farjigaasoo muxaramin la xarimay farji xaaraamka ah oo sharcigu ka xarimay ayuu geliy muxaramin la yidhi maxaa baxay xaaskiisii oo kale marka ilaahay u xalaaleeyey hadduu isticmaalo de sidii la rabay xaaskiisii licaynihi liajli caynihi farjiga cayntiisa naftiisa dartiisna loo xarimo licaynihi loo xarimay la yidhi maxaa baxay haddii farjigan inuu isticmaalo ninkan laga xarimay laakiin siyaabo kale looga xarimay maalan haweenaydii xajay ku jirtaa waa muxrimo iyadoo xaj u xiran yahay ama cumra ay u xiran tahay ayuu isticmaalay xaaraamana laga dhig lama ogolaan soo mar kitaab ulxaj ayaan ku soo marnay muxaramaat ulixraam ayuu ka mid ahaa kama ratib mayso axkaamu zina xaaskiisiiyo xaj ku jira ama cumro ku jira hadduu isticmaalo ninkii dhagaxa lagu dilo ma la dhahayo ama ha la rajmiyo boqol karbaasha lagu dhufto ma la dhahayo axkaamu zina ma ka dhalanayso taas dembi unbuu galay hadhowna waxaa laga dooni fideo sida kitaab alxaj aanu kusoo qaadan laakiin waa zaani ma la dhahayo waa zaani ma la dhahayo waxaa kaloo la mida ah sidaas oo kale haweeneydii haweeneydii isagu uu qabay iyadoo xaaidaahu dhiig qabta ayuu isticmaalay jimaacan inuu isticmaalo xaaraamay ka ahayd laakiin licaynihi ma ahane lisababin aakhara w isaga cayntiisa lagama xarimine si kala looga xarimay dhiignimada sababteeda dhiigga iyo caadada darteed ayaa looga xarimay marka axkaamu zina kama dhalanayso kaasoo kalena haweenaydiis iyo dhiig qaba hadduu yacni isticmaalo waa zaani ma la dhahay dembiyuu galay laakiin waa zaani oo hala karbaasho ama dhagaxa lagu dilo iyo ma la dhahayo fii nafsi اlamri amarka xaqiiqadiisana la xarimay haweeney laga xarimay fii nafsi اlamri ay fii xaqiiqati اlamri arrinka xaqiiqadiisana xaaraan ka ah haweeney haweeney xaqiiqada markii la fiiriyo xaaraan ka ah waa inay tahay haweeneyda uu cawradiisa uu geliyey farjigeedii fii nafsi اlamri la yihi maxaa baxay maalan wuxuu isticmaalay xaaskiisii xaaskiisii uu isticmaalay laakiin isagu markuu isticmaalayay wuxuu u malaynayay haweeney ajnebi ka ah haweeney ajnebi ka ah ayuu u malaynayay oo wuxuu islahaa zinad ku dhacday ka bacdi markii wejigii iyo howshii iyo la fiiriyaba ilaa waa xaaskiisii haddii asagu siduu u maleeyey xukunka lagu dhisi maayo isagu muxuu islahaa haweeneydan ajnebiga kaatoo zinad ku dhacday islahaa wejigeedii iyo markuu faydana waaba xaaskiisiiba hadde xaqiiqada markaan fiirino xaaraam kama aha lann waa zawjadiisii laakiin asaga dannigiisa markaan fiirino su u malaynaya xaaraamay ka ahayd ajnabi u malaynaya kaasna lama dhahayo waa zina lama dhahayo waa xalaashiisii xalaashiisii u isticmaalay farjigaasoo mushtahan la ishtahaynayo dabcan min dabcin dabeecad ahaan la ishtihaynayo dabeeca ahaan la ishtihaynayo maxaa baxay haweeney meyd ah oo ilaahayba iska oofsaday ayuu alaabtiisii geliyay axkaamu zina kama dhalanayso waa dembi dembi khatar uu galay horta dembi halisa ayuu galay meyd hadduu isticmaalay laakiin axkaamu zina kama dhalanayso leanno farjigan oo kale qofka dabeecadiisu ay saliim tahay oo caafimaad qabto ma ishtihayso waxan oo kale mana sameeyo ilaa qof dabeecadiisa iyo insaaniyadiisa ay dhacday marka axkaamu zina kama dhalanayso kaas maca alkhuluwi ka marnaashada micigeedana uu geliyey farjigeedii can ishubhati shubha uu ka maran yahay farjigaas waxaa kaloo shardiga markuu gelinayay inuusan shubho ahaynoo uusan ku khaldanmin hadduu ku khaldanmay oo masalan khaladka waxaa ka mid a haweeney ciddo ku jirta ciddo haweeney ku jirto oo ciddadii aan u dhammaanin ayuu nikaaxsaday nikaaxina waa baatil haweeney ciddo ku jirta nikaax ma qabanayo nikaaxiyuu ku isticmaalay waa zaani ma la dhahayo zaani ma la dhahayo leanno ninkani waa khaldanmay wuxuu ku khaldanmay shubha meeshii taalla shubho ayaa meeshii taalla waa khaldanmay kaas isagana axkaamu zina laguma dureerinayo marka sidaasaa lagu tacriifiyey zina waxaasaa la yidhaha shuruuddaas wixii oofsada ayaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa zina uu u yaqaanaa mar walbaba qofka zaaniga ah waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira uu ku ciqaabo waxaa ka mid a ah cumri degdega cumri degdega ayaa ka mid a ah. waxaa kaloo ka mid a ah in isaguna kamaa tadiinu tudaan siduu isaguna u sinaystay in ilaahay ku ciqaabayo ahalkiisa mid kaloo shaydaan in ilaahay isagana uu qoorta u geliyo oo ahalkiisii laga sinaysto asagana hadduu haweeney la qabo uu ka sinaysto isagana xaaskiisa in laga sinaysanayo gabar hadduu ka sinaysto la dhalay isagana gabadhiisii in laga sinaysanayo kamaa tadiinu tudaan sidaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqma cuquubaadka yacni lagu ciqaabayo adduunyada ayay ka mid tahay walidaalika waxau yihi nin shaacira ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ina الzinaa daynu wuxuu yihi zinadu daynay kugu tahay fain aqradtahu haddaad qof amaahiso kaana alwafaau min ahli beytika faclami waxaad ogaataa aalu beytkaaga in deynka laga jari doono deynka laga jari doono ogow laasim waxaa waaye qofka hadduuba zaani yahay isagana adduunyada waxyaalaha uu ku ciqaabayo waxaa ka mid a ah in asagana ahalkiisii iyo qoyskiisii sidaasoo kale loo fadaraynayo gabdhaha kale siduu u fadareeyey oo cirdigoodii iyo uu ugu tuntay oo akhlaaqdoodii iyo mustaqbalkoodii uu u baabi'iyey sidaasoo kale asagana gabdhihiisa in loo gelayo ina الzinaa daynun fain aqrabtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ahlu beytkaaga ayaa laga jaray waxaa imaamu اlbazaar kitaabkiisa musnadka uu ku wariyey waina furuuja الzunaati latu'dii ahla الnaari binatni riixihaa inuu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waina furuuja الzunaati kuwa zinaysta cowradooda latu'dii ahla الnaar binatni riixihaa wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam ahlu naarkaa ku dhibtoonaya qarmuunka farjigooda malaxda iyo dhiigga ka qulqulaya dadkii kaleoo dembiyada kala galay oon zinada gelin oo ahlu naarka ahaa sankay ka qabsadaan oo waxay leeyihiin rabbiyow waxani maxay tahay soo karaya waxaa naarta nagu dhibay oo cuquubadii iyo cadaabkii na haystaba nooga darnaaday muxuu yahay markaas waxaa la leeyahay waa furuuju zunaad waa dadkii zinaystay cowradoodii malaxda iyo dheecaanka ka shubmaya way qarmuunka ad arkaysaa marka waa cuquubada khaaska ah ee ilaahay subxaanahu watacaala aakhirana uu ku ciqaabayo adduunyadana in cumri deg deg lagu rido amraad iyo xanuunno aan la garanayn ayaa ilaahay ku sallidaa subxaanahu watacaala xanuunkan hadda adduunku uu daawo ula yahay ee la yidhaaho addaacuun lmucaasir daacuunka casriga oo loo yaqaano aidiska loo yaqaano inta badan boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu ka dhashaa zinaduu ka dhashaa way dhici kartaa asbaab kale inuu qofku u qaado oo maalan qof yani xanuunkan qabayoo vayruskan qabay in maaragta maqas uu ku jartayo yani dhididkiisa ama dhiiggiisa uu maqaska taabtay in asagana loogu jaro way dhici karta haddii ilaahay u qadaro laakiin taasina waxay ku xiran tahay maqaadiir ilaahay in ilaahay u qadaray wa watacaala way dhici kartaa haweeneydii yani markay umulayso maqas lagu jaray haweeney kale oo xanuunkan aidiska qabta in iyadoo beri ah oon sinaysan oo waxyaalaha aan shaqo ku in si khalada maqaskan iyadana loogu jaro dhiiggii iyo dhecaanka isagoon laga gubin oo jeermiskii aan laga dilin in iyadana lagu jaro sidaa ay ku qaado waa suurtagal waxyaalo naadira taasoo kale aydisku uu ku dhici kara laakiin boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuu ku dhacaa dadka xaaraamta yacni galmada xaaraanka sameeya oo cumrigooda ilaahay ku dedejinayo oo ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira noloshoodii uu ku ihaanaynayo adduunyada soomaalida hadda dembiyada ku yar ayay ka mid ahayd zinadu xilligii hore soomaalidu waa isdhici jirtay yacni waa islayn jirtay dhiigga waa daadin jirtay laakiin jariimadan iyo daahiradan zinadu way ku yaraan jirtay aaday ugu yaraan jirtay laakiin wakhtiyadan dambe markii uu soo kordheen filimadan iyo facebooka iyo waxyaalaha internetka dhallinyaradu ay isweydaarsanayaan oo haweenkii iyo raggiiyo ficil wixii samaynayaba dhallinyaradii ay fiirsanayaan markay ku ta'asureen oo ay ku saamoobeen ficilkii oo kale inay samaynayaan ayaa shaydaankii u qorxiyey taasi marka waxaa ka dhalatay waddankii xanuunkan aidiska inuu nisbaba hadda ku yeesho bercentage inuu ku yeesho oo la yidhaha boqol kiiba soomaaliya imisaa viruskaas ka xambaarsan saasaa hadda bercentage u yeeshay yani nis buu yeeshay ewel lagama oqoon jirinba nebigu salى اllahu عalيه wasalam xadiiska ibnu maajah uu warinayo wuxuu ku yihi lam tadhar الfaaxishaةu fii qowmi xatىa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim الطaacuun wاlأwjaacu alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi haddii qola faaxishada iyo zinadu ay ka daahirto ilaahay wuxuu ku imtixaanaa xanuuno awowayaashood aysan garanayn awowayaashii hore xanuunno aan ku dhicin jirinoo weligeed awowayaashood aysan maqlin ayaa ilaahay ku ebteleeyaa subxaanahu watacaala waad arkay hadda maaragtaa yani in dadkii la xanaanaynayo oo soomaalidii qaybo ka mida xanuunkan intuu ku faafay galmadan xaaraamta boqol kiiba sagaashanna wuxuu ku yimaadaa zinadana uu ku yimaadaa ilaahayna wuxuu ku ibtilayaa subxaanahu watacaala kuwa xaaraanta iyo intihaaku xurumaad samaynaya ayaa lagu ibtilaya waxaa kaloo qeyb ka mida waxyaalaha zinada faafinaya waxyaalahan dhallinyaradu ay isku tuurayaan waa xaaraan dhallinyaradu waxyaalahay isku tuurayaan oo facebooka la tuuray ama yani yani shabakaat alcankabuutiya waxyaalahan loo yaqaano la ysugu tuurayo waa qeyb sinada ka mida ah. haweeney yani maalan yani wixii samaynaysa ama qaawan haddii qof aada u tuurtid dembigii iyo fidnadii qofkan uu ku fidnoobo adigaa laguu qori isagana waa loo qori goonidiisa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay jala jalaaluhu in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishaةu fi اladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira fi اdunya wاlaakhira yuxibuunu ilaahay ka cabiro kuwa jecel faaxishada iyo zinadu inay ku faafto yacni iyagii ma aysan zinaysan laakiin way jecel yihiin zinadii inay mujtamaca ku faafto ayay jecel yihiin in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishaةu fi اladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira adduunyadana ilahay wuu ku ciqaabay aakhirana ilahay wuu ku ciqaabay marka haddaad aragtid haweeney qaawan ama nin qaawan aad aragtid waxyaalaha faaxishada samaynaya layg ha saarin haddaad layg saarto zinadii aad faafis ha sheergarayn haddaad sheergarayso ama layg aad saarto zinadii aad faafis waxaadna soo geli aayadda ilaahay uu leeyahay jala jalaaluhu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha kuwa jecel faaxishadu inay faafto leanna waad faafinay imise qof u tuuri faaxishadii aad faafinayso marka waxaa weeye bahashani waa cuquubo ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira ilaahay uu ka daahirinayo mujtamacii ay ku dhex faafto xaddu zaani almuxsani haadaa midkani xaddu zaani almuxsan qiso yar waxaan rabay runtii kitaabkan dhexdiisa kitaabkan intii aan waday kitaabkan hadda inoo socda intaan waday haweeney markaan casharka ka baxay ayaa galab halkaa iyo istaagtay haweeneydii ninaa la socda yani aniga weligey ma isdhehayn soomaalida waxaasoo kalea ka dhex dhacay ninaa la socda haweeneydii ninkan marka waxay leedahay bal sheekow inuu iga furan yahay iyo in kale bal inoo fiiri sharciga inuu iga furan yahay in kale sharciga inoo fiir muxuu sameeyaan waxay tihi ninkan markii hore wuxuu fiirsan jiray filimada iyo haweenka iyo ragga qaaqaawan oo faaxishada iyo zinada samaynaya waa ninkaygii intaasaan uga digay waxaan saameyna kugu yeelanaya akhlaaqdaadii bedelaya diintaadii dhaawacaya sharafkaagii dhaawacaya waxaan iska jooji oo iga digid markii dambe waxay tihi ninkii waa xanuunsaday markuu xanuunsaday gabar isagu uu dhalay ayaa lilihi tiri aabbo u qubee aabbo u qubee waa xanuunsan yahay markii gabadhii aabbo u qubee aan idhi gabadhii wax ka dayi tiri walciyaadu billaah waa aabbe casharka markaan ka baxay gabadha halka ay istaagtay gabadhii wax ka dayi tiri gabadhi maysan sheeginay tiri waa iska aamustay waa ka cabsatay mar kale mar kale mar afaraad ilaa mar shanaado sidii oo kale uu ku sameeyey marka bal inaan ka furanahay iyo in kale kan rajo igama jirtee bal sharciga ii fiiriyay tiri marka waxyaalaha cajaa'ibta leh qaraa'ibta ah weliga isma lahayn cumrigaiga soomaaliya iyo waxaasoo kale ay ka dhacaya waa aabbe gabadhiisii wax ka dayay qofaa ii sheegtana ma dhahayo iyagii istacawinaya aniga iiyiid toos igu yimi marka waxaa weeye waxyaalahan yacni qalabkan shabakaatulcankabutiya iyo facebooka iyo waxyaalahan la faafinayo akhlaaqdii mujtamaca way dileen mujtamaca akhlaaqdiisii way dileen way baabiiyeen xadu zani almuxsan haadaa midkani xadu zani waa zaniga xadkiisii zanigaasoo almuxsani ee guurka soo maray halkan sheekh wuxuu uga hadlay qofka zaaniga ah hadduu hore usoo guursaday oo guur sharciya uu soo maray maxaa lagu ciqaabi xaddu zaani zaaniga xadkiisii zaanigaasoo almuxsana ee soo guursaday oo hore guur usoo maray alrajmu waa dilid bixijaaratin dhagax lagu tuurayo oo lagu dilayo dhagaxdaasoo muctadilatin ee dhexdhexaad ah xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto waa aqsa alcuquubaat cuquubaadka meesha ugu dhibka badan oo loo qadaray qofka zaaniga ah dhagax in lagu dilay xadu zaani zaaniga xadkiisii zaanigaas oo almuxsan ee soo guursaday oo guurkaasna wax ku jimaacay guur sharciguu soo maray guurkaasna haweenaydii wuu ku isticmaalay muxsanaa la yidhi zaaniga muxsankaa ah, xadkiisii alrajmu tuuridu bixijaaratin dhagax lagu tuuray dhagaxdaasoo muctadilatin ee dhexdhexaada xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto ilaa uu ka dhinto dhagaxaasaa nafta looga qaaday xaddu zaani algayri اlmuxsan haadaa midkani xaddu zaaniy waa zaaniga xadkiisii zaanigaasoo algayri اlmuxsani mid guur soo maray gayrkiis ah halkana sheekh wuxuu uga hadlay qofku hadduu zinaysto laakiin uusan guur soo marin shareecadu maxay ka waajib yeeshay xaddu zaani zaaniga xadkiisii zaanigaasoo algayri اlmuxsani mid guur soo maray gayrkiis ah mi-atu jaldatin boqol karbaasho boqol karbaashaa lagu dhufa iyo wa taqriibu caamin hal sano gariib yeelidiisii hal sanana hariibaa laga dhigayo meel uusan dad ka oqoonin oo qaraabo aysan u joogin ayaa la geynaya waa musaafirina hal sano waa inuu magaalada ka maqnaayo taqriibkaasna waxaa ugu yar masaafada ugu yar waxaa weeye waa masaafatulqasr meel salaada lagu gaabin karo ugu yaraan waa in la geeyo sagaashan kilomitr ugu yaraan meel sagaashan kilomitr jirta ayaa loo musaafirina boqol karbaashan waa lagu dhufan ilaa sagaashan kilomitr ugu yaraan meel magaaladiisa u jirtana waa la erya ka baxa la magaalada ka baxa si xumaatidiisa iyo akhlaaq xumadiisa iyo waxyaalaha uusan dadkii u gaarsiinin in kaana hadduu yahay ayaa boqolkaas karbaash lagu dhufan baaliqan qaangaar hadduu yahay caaqilan ee caqliga xuran hadduu yahay mid xura waxaa shardiya qofkaas yani boqolka karbaash lagu dhufanayo hal sanana magaalada laga eryayo hadduu qaangaar yahay caaqil uu yahay hadduu yahay xor waa shardi baaliq la yidhah hadduu saqiir yahay waxba lama xadayo saqiir hadduu yahay waxba lama xadayo xoogaa waa la edbi un saqiir waxyaalaha hadduu ku tallaabsado xoogaa maaragtaa waa la edbi tacsiiruu leeyahy laakiin xad ma laha isagu caaqil la yidhi maxaa baxay majnuun hadduu yahay isagana lama xadayo xor la yidhi maxaa baxay xor la yidhi waxaa baxay hadduu yahay addoon konton uu leeyahay addoon konton karbaash konton karbaashuu iska leeyahy wa nisfu daalika almadkuur kaa la soo sheegay niskiisii wey in kaana hadduu yahay zaanigu baaliqan qaangaar hadduu yahay caaqilan ee caaqila raqiiqan ee addoona hadduu addoon qaangaar oo caqlile uu yahay zaanigu wuxuu iska leeyahay kaas niskiis yacni waa lix bilood in magaalada laga eriyo oo lix bilood magaalada laga eriyayo iyo konton karbaash ayuu yeelanaya walaa xadda xad ma ahanin cala sabiyi saqiirka iyo walmajnuuni kii waalnaa saqiir hadduu sinaysto waa la edbina waxoogaa maaragtaay ul iyo waxbaa lagu garaaci ida baa loo yeeli si akhlaaq xumada looga celiyo majnuunkii iyo sabigii labadoodaba wax xuduuda ma laha almuxsanu haadaa midkani xukmu lmuxsan qofkii muxsanka ahaa xukunkiisi muxsan maxaa loola jeedaa almuxsanu huwa albaaliqu mid qaangaara wey baaliqaasoo alcaaqilu caaqila baaliqaasoo alxuru ee xor ah waa qof qaangaara oo caqli leh oo xora alladii midkaasoo qayaba geliyey xashafatahu gudniinkiisii ow qadraha qadra alxashafa ama xashafada qadarkeedii min maqduucihaa maqduuci alxashafa xashafada qofkii laga jaray xaggeeda xaal qadarka uu ka ahaaday qofkii xashafada aan lahaynna wa xashafada qadarkeeda aan loo fiirine xaala buluuqihi qaangaarkiisa xaaladiisii dhex geliyey wa xaala caqlihi caqligiisa xaaladiisii dhex geliyey wa xaala xuriyatihi xuriyaddiisii xaaladiisii dhex geliyey biqubulin fii qubulin qubul uu dhex dhexgeliyay xashafadiisii isagoo qaangaara caqligiisu dhammaystiran yahay xor ah ayuu qubul dhexgeliyey qubulka waxaa loola jeedaa waa haweeneyda cawradeedii yani haweeneyda cawradeedii ayuu dhex dhexgeliyey fii nikaaxin uu ku dhex dhexgeliyey nikaaxaasoo saxiixin sax muxsankaasaa la yidhaha muxsan maxaa la yidhaha qof qaangaara caqli leh xor ah nikaax saxiixa wax ku soo jimaacay nikaax saxiixa ayuu xaaskiisii ku soo jimaacay isagoo xaaladiisu sidaas tahay ayuu zinaystay muxuu yeelana rajmi rajmi yuu yeelay alqadfu hada midkani axkaamu اlqadfi waa qadafka axkaamtiisa halkan sheekh wuxuu uga hadli qadafka iyo axkaamta uu iska leeyahay alqadfu qadafku luqatan min luqatin xagga luqada alramyu tuurid qadaf luqada carabiga waxaa lagu yihaa wax walba oo la tuuro waa qadaf wa sharcan min sharcin xagga sharcigana alramyu tuurid bizinaa zina in qof lagu tuuro fii macridi tacyiiri cambaarayn bandhigitaankeedana loogu tuuro yani ulajeedada sheekha uu ka leeyahay meesha waxaa weeye wuxuu kuu xadaynaa qadaf maxaa la yidhaha qadafka waxaa la yidhaha qof in zina lagu tuuro adigoo ku ceebaynaya oo ku cambaaraynaya inaad qofka tidhaa zaaniya tahay ama waxaad tidhi yaa zaani oo munaadaad u isticmaashay munaadaad u isticmaashayo waad u yeertay oo waxaad tidhi yaa zaani zaanigana ama waad xukuntay oo waxaad tidhi anta zaanin adigu zaaniyaa tahay qadafaa la yidhaha qadaf ayaa la yidhaha suuraة اlqadfi haadihi tani suuraة اlqadfi waa qadafka suuradiisii suuraة اlqadfi qadafka suuradiisu an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaah camru ninka camar la yidhaaho zaanin camar waa zaani waa inuu yidhaah qadaf u gale waa cambaareeyey siddeetan karbaash ayaa lagu dhufanaa qofkaas ow amase yaquula waa inuu yidhaaho zayd lahu licamrin camar waa inuu ku yidhaaho yaa zaani zaaniganow ow amase zanayta waa zinaysatay ereyadaasoo kale waa inuu yidhaho zaaniganow ama waa zinaysatay ayuu xad اlqadfi haadaa midkan xadulqadfi waa qadafka xadkiisii qadafka marka maxaa ka waajibayo cuquubaa xadulqadfi qadafka xadkiisii amaanuuna sideetan oo jaldatan min jaldatin karbaash ah idaa kaana alqaadifu midka wax qadfay xuran hadduu xor yahay wa arbacuuna afartan karbaashu idaa kaana alqaadifu kan wax qadfay raqiiqan addoon hadduu yahay qofka wax qadfay oo qofkan sinada ku ceebaynaya ku cambaaraynaya hadduu xor yahay xor hadduu yahay qaangaar ah siddeetan jeedalaa lagu dhufay hadduu addoon yahana afartan kardaash ayaa lagu dhufay shuruudu wujuubi xaddi اlqadfi haadihi tani shuruudu wujuubi xaddi اlqadfi xaddulqadafka wujuubkiisii wujuubkaas shuruuddiisii qofkan marka la leeyahay yacni xadkii ha laga oofiyo siddeetan karbaash lagu dhufto shuruudaha waa inuu oofsado soo socda shuruudu wujuubi xadilqadfi xadulqadafka waajibkiisa waajibkaa shuruudihiisii axadda cashara kow iyo toban an yakuuna alqaadifu qofka wax qadfaya baaliqan qaangaar waa inuu yahay qaangaar la yidhi maxaa baxay hadduu saqiir qof uu ku yidhaha zaaniya tahay lama xadayo saqiirka saqiir lama xoogaa waa la edbina waa la canaanana xoogaa laakiin lama xadayo wa an yakuuna qofka wax qadfay caaqilan waa inuu yahay caaqil la maxaa baxay de qof waalan hadalkiisa lama qabanayo qof waalan maanto dhan hadduu ku leeyahay zaaniyata zaaniyata looma qabanayo marfuuculqalam qof qalamkiisaba laga koraya waxba looma qoro kaas wa yakuuna waa inuu yahay qofka qaadimkaa mukhtaaran qof mukhtaarahoo doortay waa inuu yahay qof doortay la yidhi maxaa ba haddii lagu khasbo oo la yidhi qofkan aflagaadeeyo zaani ku tilmaan haddii kale waa lagu dili ma la karbaashay wa yakuuna waa inuu yahay qofka qaadifka multasiman qof laasimsaday oo u hoggaansamay lilaxkaami axkaamta islaamka qof u hoggaansamay waa inuu yahay qof axkaamta islaamka u hoggaansamay la yidhi maxaa baxay gaal hadduu yahay qofka gaalkiyaa qof ku yidhi yacni yaa zaaniy zaaniyow ayuu yidhi de gaal hadduu yahay howlka weynuba ku dhex jiraa qof la qadfo howl ka daran oo ka weyn oo gaalnimahu ku dhex jira wa allaa yakuuna waa inuusan ahaanin wa allaa yakuuna waa inuusan ahaanin haddana qofkaa qaadifkaahi ma'duunan lahu qofkaas mid loo idmay fi lqadfi qadafka mid loo idmay waa inuusan ahayn waxaa kaloo shardiga qadafka inaan loo fasixin haddii qofku asaga uu u fasaxay uu yihi war qadaf haddaad doontid waxba kuma haysto waxaa rabto igu sheeg anigu waxba kuma haysto qadaf igu tuur war raalligaan ka taha mi ahaa raalligaan ka ah haye zaaniyaa tahay looma haysto markaa isagii hadduu u idmayo wa alla yakuuna waa inuusan ahayn qofka qaadifku waalidan lilmaqduufi ruuxa la qadfay waa inuusan waalid u ahayn hadduu waalidka maantao dhan ku dhahayo zaniya tahay zaniya tahay waalidka hadduu ku dhahayo waxba lama qadfay waalid lama qadfo waayo kuna almaqduufu ruuxa la qadfay muslimana waa inuu yahay ruuxa la caayayo la aflagaadeynayo waa inuu muslim yahay muslim la yidhi maxaa baxay haddii gaal la yidhaha zaniyata de howlka weynu asna ku jira zine iyo muxuu ka warsanba gaal hadduu yahay gaal cirdigiisa iyo sharaftiisa maba noolaba wax u noolba ma jiraan gaalka gaalkii haddii la yidhaaho zaaniyata haddii la yidhahdo zina wax ka weynuba ku jiray ba oo gaalnimo ah wa an yakuuna waa inuu yahay baaliqan qof qaangaar ah waa inuu qofku yahana shardi wey qaangaar la yihi maxaa baxay qofkii hadduusanba qaangaar uusan ahayn qaangaar hadduusan ahayn isagana xad ma laha lama xadayo qofkaas wa an yakuuna waa inuu yahay qofka maqduufka ah waa maqduufka qofka la qadfayo qofka la caayayo waa inuu yahay caaqilan qof caaqila inuu ahaana waa shardi caaqil la yidhi maxaa baxay qof iska waalanoo dee shareecadu marfuuculqalam ah ayuu qofku yidhi zaani wey qofkan waala looma qadfay waa iska majnuun waa an yakuuna qofka maqduufka ahee la qadfayo la caayay xuran inuu xor yahay isagana waa shardi xor la yidhi maxaa baxay addoonkii haddii la qadfo waa dembi laakiin qofkii lama karbaashay addoonaad waxaad ku tihi zaaniyata de qofkan beenaad ka sheegtay oo aakhiro ciqaaba ku sugaya laakiin karbaash ma laha laguma karbaashay wa an yakuuna waa inuu yahay qofka maqduufka ahee la qadfayo cafiifan qof dhowrsanaay waa inuu yahay qof dhowrsan la yihi maxaa baxay qof zinaba lagu og yahay oo markhaati lagu caddeeyey inuu zaani yahay ayaa tiri zaaniyow dee welba ahaaya zaani ahaaya ol isaga cafiif ahaa ol welba hadduusan dhowrsanayn looma qadfayo qofki maa yasqudu bihi xadulqadfi hada midkani ma iyo ladii kiiw yasqudu bihi maaga uu ku dhacayo xadulqadfi xadulqadafku wuxuu ku dhici lahaa halkan sheekhu wuxuu ka gudageli siddeetankii karbaash waxyaalo waxaa jira qofka ka ridaya oo siddeetankii aan lagu yeelanaynin haddii arrimahani ay soo baxaan yasqudu xadulqadfi xadulqadafku wuxuu ku dhacaa biaxadi halaaثati ashyaaa saddex shay mid ka mid ayuu ku dhacaa xadulqadafku saddex shay mid ka mid a ah, haddii meesha laga helo siddeetankii qofku waa ka badbaada siddeetankii karbaash uu ka badbaada iqaamati اlbayinati caddayn soo oogiddeeda cala zinaa zinada uu usoo oogo caddayn iyo markhaati ninkan markuu yidhi zaaniyata waluu karbaashuu yidhi siddeetan karbaasha lagu dhufan maadaama aad aflagaadaysay markhaatiyu u keenay afar qofoo markhaatiyuu u keenay inuu zinaystay lama karbaashay qof siddeetankii karbaash waa ka dhacay ilaa qofkani zinaa ku cadaatay zinaa ku cadaatay wa cafi lmaqduufi kii la qadfay oo la ceebeeyey cafintiisina wuu ku dhacaa ruuxii aada caaysay ayaa ku cafiyey kuma haysto adduunya aakhiro kuma haystee waxba yaan lagu jeedle marka waa kaa dhacay walicaani qaadifi zawjatihi shaksiga zawjadiisi zawjadaas kii qadfay kaas qadfay licaankiisiina wuu ku dhacaa licaanka waan soo qaadanay zawjadiisu maala qadfo zawjadiisii wuxuu ku yihi xaaskiisii zaaniya tahay zaaniya tahay markuu yidhi oo layslahaa hala karbaasho ayuu licaanan ka ogolahay licaanan sameyna afar gooran ku dhaaranaa uu yihi inaan run sheegay ati axkaamu licaan aanu soo qaadan afar gooran ku dhaaran in aniga aan run sheegay licaankii uu soo maray ma la xadayo markaa hadduu licaankii uu soo maray allah